الله تعالى باب الحج عمن يحج عنه باب الحج لغا حج باب يهي عمن قفك يحج عنه لغا حجيه طيب marka waxa weeyaan waa ay bayaan al-hajj an al-ghayr wuxuu ka hadlayaa qof kale in laga xajiyo markaas ayuu ka hadlayaa taa marka waxaa la yidhaha waa tawdiic macnaa waxa weeyaan waa ni waa niyaabadii aan sheegayna weeyaan haddaba ilaa toban mabxas ayaa ku tacalluqeen laakiin wax yar oo ka mid a ah. baynu tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala mabxaska koowaad qofka awoodaya ee inuu markaas xajkii isagu taga awoodaya niyaabo ma samayn karo laazim waa inuu awoodi karayo haduuna ijmaacan hadduuna awoodi karin mooyaane mar hadduu awoodi karayo niyaamo ma samayn karo ijmaacan allahuma salaam aleyh tuqlan taa waa sida ta kale mabxadka labaad isna waxaa weeyaan ku tacalluqa mas'alada xajku waa ku waajib qofka markaas waxaa weeyaan awoodaya inuu markaa xajiyo markaas waa ku waajiba man istataaca ilayhi سبيلا bu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga qaadanayaa markaas waxaa kaloo jirta xajka qof kale waa laga xajiyi karaa walow kaana maqsu in kaana maqsuuba in hadduu doono maqsuuba ha noqdabe sida abu xaniifiyo asxaabtiisa iyo shaaficiyi uu yidhi markaas macnaa qofkii isaga oo nool oo jooga baa laga xajiyi karaa waa sida ay qabaan abu xaniifiyo asxaabtiisa iyo sufyaan thawri iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaq ama imaam maalik iyo leyf iyo xasan basri iyo ma waxaan ujeedaa xasan binu saalix iyo waxay yidhaaheen qofna qofka ma xajiyi karo ilaa mayd unbaa laga xajiyi karaa laakiin aqwaal baa ku jirta madaka imaam maalik uu ka isagoo aqwaal baa ku jirtaa oo ma banaano iyo way banaan tahay iyo maya markaa hadduu dardaarmay banaan tahay iyo aqwaal baa ku jirta kolley way kol duwan yihiin markaa وأن اسكاسوا عنا كل مسائل بدن باكو تعلق بابكاس وأظفر بدن مرقا قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال وحوري كان الفضل بن عباس وحوها رديف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انقشن بها فجاءت امرأة هويني باوتمت من خصعنا قبيل كذا خصعنا كميدا تستفتيه يضفض ويدينيسا fajacala alfadlu wuxuu gudagalay yanduru ilayha xaggeeda inuu fiirinayo wa tanduru ilayhi iyaduna ay soo eegayso fajacala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaa weeyaan wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinayo wajha alfadli fadli wadigiisa ila shiqi laakhar dhinaca kale markaas waxaa weeyaan uu leexinayo faqaalad waxay tii yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ina fariidata allah ilaahay waajibkiisii fi lxaji xajka u waajibiyey adrakat way soo haleeshay abi aabahay shaykhan kabiiran isagoo oday da-weynah laa yastadiicu ma awoodayo an yahbuta inuu ku sugnaado cala alqaaxilati gaadiidka dushiisa inuu ku sugnaado afaa xuju canhu ma ka xajiya qaala nacam buu yidhi wadaalika waqtigaasina fii xajati alwidaac xajkiisa wootigay ahayd xadiidkuna waa saxiix buhaari muslim uu kusugan yahay sanadkii tobnaad kulmuna ahaa marka waxaa dhacday markaas fadal binu cabaas uu nabiga sala allahu alay wasalam cabaas bin cabdalib awlaadiisa ka ugu weyn buu ahaa ka ugu weyn ayuu ahaa marka abulfadli baa la odhan jira oo cabaas laftiisa loogu kunyeyn jiray marka cabdillahi ehm, bn cabaasna xagga hooya xagga aboo ka walaala yihiin hooyadoodna markaas umulfadli umm baa la yidhaahaa marka haddaba markaas waxaa weeyaan waxaa dhacday islaam baa timid markaa qabiilka reekhas ama kamid ah ayaa timid markaa islaantii markaas fadal bay soo eegtay fadalna iyadin buu sii eegaa kadib rasuulku sala allahu calay wasalam fadal wejigiisii ayuu markaas waxaa weeyaan soo leexiyey markaa waxaana yidhaha culimada waxaa laga qaadanayaa a'imada waxaa laasim ku aya ah qofka mas-uulkaa ah inuu zuuliyo shayga laga baqayo in markaas waxaa weeyaan fitantiisa oo uu diido markaa walidaalika imaam nawowina wuxuu yidhi raximah ullahu tacaala waxaa laga qaadanayaa xurmatu nadari ila alajnabiyati gabadha ajnabiyadda ah in markaa la eego inay xaaraam tahay baa laga qaadanayaa markaa xurmatul markaas waxaa weeyaan nadari ila ajnabiya iyo in markaa qacanta hadday suuragal tahay munkarka in qacanta lagu suuliyo waayo hadda nabigu sal l slam qacanta ku zuulinayay oo soo jeediyey markaa uu soo qabtay إلهنا دواكيد وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم marka indhaha laabaan baa leeyahay markaas gabadhu waxay tii marka rasuulka ilaahayow dee aabbahay xajkii wuxuu soo haleelay isaga oo da-weyn gaadiidka kuma dul sugnaan karayo ma xajkii markaa ma tegi karayo marka ma ka xajiyaa haabuu yidhi markaas ka xaji inaad ka xajido markaas waxaa weeyaan baa markaas waxaa weeyaan kuu bannaan Eh, xajkaasina muxuu ahaa xajkiisa watigoo sanadkii tobnaad buu ahaa jumhuurtu marka xadiidkan bay ku tegeenoo way bannaanta idhaaheen cudurdaar hadduu yimaado way bannaanta idhaheen jumhuurtu xadiidkan ay ku tageen baabu maa jaa-u lxukumi baab yahay fii man qofka uxsira la xabaaso markaas bicaduwin cadow lagu xabaaso cadow uu qabto fii man qofka uxsira eh, lagu sharo bicaduwin cadow oo cadow kacbadii u diiday markaas qur-aankuna sidaasuu ka cabiro fain uxsirtum baa layidhi markaas fain uxsirtum waayah allahuma ustaaan aleyh baabka marka way isu khilaafeen markaas waxaa weeyaan culamadu khilaaf badan baa ka jira mas'aladan iyadaa aqwaal baana ku jirta markaas oo imaamu maalig oo kale wuxuu qabaa markaa ixsaarku ma noqdo xanuun iyo wixii lamida kuma xalaaloobi kara qofku ilaa inuu markaas waxaa weeyaan uu yahay cadow mooyaane cadow hadduu qabto unbuu meeshaa ku xalaaloobi karaa ama hadduuna cadow qaban meeshaa kuma xalaaloobi karae laasim waxa ah inuu markaa tago markaas waxaa weeyaan markuu cudurdaarkaasi ka dhammaado inuu kacbadii markaa tago oo uu markaas waxaa weeyaan cumro la yimaado cumradaana markaa u kusoo xalaaloobo sanadka dambana uu soo xajiyo waayahay allahuma mustacaan aleyh بل وين اسكاس عينا مر قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك واي حدثني يحيى باي ورمي عن مالك وكوري عن شا... عن شهاب الزهري سو كما يا شهاب الزهري مام. قال حدثني يحيى عن مالك قال وحيري من حبس قفك لقبت وحاويا بعدو cadow markaa lagu qabto faxaala cadowgaasi uu kala dhex galo baynahu qofka iyo bayna albeyti kacbada fa inahu yaxilu uu ka xalaaloobayaa min kulli shayin shay kasta wayanxaru hadyahu hadyadiisana u gowracayaa wayaxliqu ra-sahu madaxiisana uu xiirayaa xaysu meel alla meeshii xubisa lagu qabto markaas walaysa calayhi qadaaun qadana dushiisa maaha walaysa calayhi qadaaun qadana markaa dushiisa ma aha وحدثني مالك أنه بلغه وحسو قاري مالك أنه بلغه النبي وحسو قاري ومجد مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلين وحلال بي هو يسغي وأصحاب وأصحاب تيسي بالحديبية مشى حديبية اللي إذا فنحر وهدي هدي دي بقودع وحلق رؤوسهم مدحان تودين مرقا وي حيرا وحل وي كحلال من كل شيء شيء كسا قبل أن يطوف بالبيت كعبض انت نقصوا ليقن بكر وقبل أن يصل إليه الهدي hadiyad intayna soo gaarin markaas waxaanay ka hormarkaan waayahay allahum salamu aleyh tuqlaan uma lam yaclam muna ogaanin uma lam yuclam lama ogeysiin ama ma ogaanin ana rasuul llahi sala allahu alay wasalam amara inuu amray axadan qof uma lam yuclam ya lama ogaanin ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam amara inuu amray axadan qof qofkao min asxaabi asxaabtiisii kamida walaa miman qof kaana macahu maciisa ahaa an yaqadoo inay qadeeyaan shayan an waxba walaa yacuudu lishayin waxna kumayna soo noqon markaa bimacnaa mas'aladan imaam malik wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala nabiga sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisii xudaybiye waa kii la qabtay markii dambena ay galeen markaas waxaa weeye sulxigii iyo heshiiskii waa kay galeen markaa haddaba markaas waxaa weeyaan markii laga horjoogsaday ee loo diiday markaas way iska xalaaloobeen markaa markii ay xalaaloobeen kadibna waxaa dhacday markaas inay ku xalaaloobeen ay iska noqdeen halkii ay ku xalaaloobeen markii dambe nabigu sala allahu alay wasalam axad saxaabadiisii ka mida muuna odhan waxa weeyaan soo qadaya muuna odhan macnaha imaam malik wuxuu leeyahay haddii markaas shaygu shaygu markaas waxa weeyaan haddii cadow qofka ixsaarku uu noqdo cadow hadduu noqdo ixsaarku hadduu noqdo cadow oo cadow qofkii uu qabto wax qadaa lagumala buu leeyahay haddii laakiin cadow uuna ahayn nuqdada si fiican u fahma laakiin cadow hadduuna qaban waxa qabtay uu yahay markaas waxaa weeyaan xanuun iyo cudurdaar kale uu yahay qadaa lagu leeyahay marka labadaa mas'aluu kala farqinayaa oo imaa an yuxsara bicaduwin wa imaa an yuxsara bikayrihi haddii marka cadow lagu qabto cadow uu qabto qofkii halkaasu ku xalaalo uu leeyahay wuxuuna u daliishanayaa sulxu lxudaybiya buuna u daliishanayaa wax qada'ana lagumana markaa qofkii wax qada ahoo lagu leeyahayna ma jirto markaa qofkii fiir marka mas'alada xallo wax qada'ana laguma le laakiin wuxuu leeyahay haddii cudurdaar kale ay too marad iyo xanuun iyo wax hadday jiraan markaas waxaa weeyaan sanadka ka dambeeya ayuu soo qadayn oo qadaa lagu leeyahay buu leeyahay marka imaamaan labada mas'alo ayuu kala farqinayaa raximahu llahu tacaala ها marka culimada qaar kamidna waxay yiraahdeen cadow iyo wax doon aha ahaday gabi uu soo qadaynayaa bay yiraahdeen aa uu soo qadaynayaa bay yiraahdeen وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال وحويري حين خرج إلى مكة مكة مركو أبحي معتمرا إساقوا مركا عمري سنية في الفتنة فتنتي fitantaasi marka waxay ahayd waa fitnadii xajaaj weeyaan xajaaj binu zubayr markuu ku degay nabi markuu ku degay aan u jeedaa ninka loo yaqaano cabdullahi bnu zubayr ee uu kusoo duulay bay ahayd waktigaasuu u baxay cabdullahi bnu cumar xaj markuu u baxay oo xaj uu baxay faqaala wuxuu yihi isudibtu haddii layga horjoogsado can beyti kacbada sanacnaa waxaan samaynaynaa kamaa sanacnaa saan samaynay maca rasuulilahi rasuulka ilahi ibni ciisa sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay sidii markuu nala socday aan samaynay uun baan haddana samaynaynaa laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana weeyaan warku fa ahalla bicumratin cumruu xidhay min ajli ana rasuulalahi sal slam ahalla bicumratin cumradanu xidhay wuxuu cumrou xidhanayaa markaa laga horjoogsaday nebiga kacbada muxuu xidhnaa muxuu cumru soo xidhay soo maaha anna cumro maa xidhan buu leeyahay min ajli ana rasuul lahi sala allahu alay slam ahalla bicumrati cumra inuu xidhay caama alxudaybiyati sanadka xudaybiya uma ina cabdallaahi nadara wuxuu fiiliyey fii amrihi amarkiisa faqaala wuxuu yidhi maa amruhumaa amarkoogu ma ahaanin ilaa waaxidu midoo keliya mooyaane macnaha cumrada iyo xajka amarkoogu waa isku mid un markaa uma iltafata wuxuu daymooday ilaa asxaabi asxaabtiisii faqaala wuxuu yidhi maa amruhumaa amarkoogu ma ahaanin إلا واحد منه كلية موياني وشهدكم وحي مرخاتي قلنيا أن أنا قد أوجبت الحج حجكينا واجبي مع العمرة عمرة دين وقيران بان سمينا ياء حج يا عمرة نسخد دريا معناها ثم نفذ مرقى سبحانه ثم نفذ بمعنى صار إلى مكة ثم نفذ وو السعودي حتى جاء البيت كعبدي لا وتري ثم نفذ وو السعودي حتى جاء إلى السعودي حتى جاء البيت كعبدي لا وتري فطاف طوافا واحدا طواف كلي طوافي ورغى ذلك أرنك وحواركي مجزيا عنه إنه كقديسه وأهدى هدينا وبحيه حديث بخاري ومسلم باصو صار مركز يعني ما دام قران يهي قيران ما دام يهي مقارن ما دام يسوي يهي طواف كليئة إيا الصعي كليئة إنه كفل يهم مركز وارقيه waayo sidaana waa sida aimada saddexdii ay qabaanoo imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay qabaan weeyaan iyo jamaahiiru ahlilcilmi oo sida ay qabaan weeyaan hal dhawaaf kali inuu ku filan yahay laakiin abu xaniifa raximahu llahu tacaala iyo kuufiyiintu waxay qabaan laba dawaaf iyo laba saciiba qofka looga baahan yahay qabaan warka waa laga xoog badan yahay xanafiyada oo waa ina waxaa weeyaan war wax ka jira ma leh warkan waxaa xoog badan جماهير أهل العلم أي قبان بأحوك بلن اللهم السلام عليه قال مالك وحولي رحمه الله تعالى فهذا الأمر فهذا كاس الأمر وأمرك عندنا التيرا هذا نرتين مدينة النحي واصلة أن كتغني ويان فمن احسر في من قفك احسر الله قبته بعدو عدو لغو قبته كما احسر النبي نبي سيد الله قبته صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا أصحاب تيسي فأما من قفك احسر الله قبته bikayri caduwin cadow la-aantii fa inahu laa yaxilu ma xalaaloobayo duuna albeyti kacbada meel ka sogaysa kuma xalaaloobayo waa masalada idiin sheegayey binasihaa weeyaan yacni imaamu maalik raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay haddii qofkii la qabto waxa lagu qabtayna uu yahay cadow qofkaasi halkaasuu ku xalaaloobayaa walaysa calayhi qadaa-un war ma fahanteen qadana laguma leh laakiin haddii cadow ayna ahayn xanuun iyo cudurdaaro kale iyo wixii lamida ay tahay xalla wax markaas waxa weeyaan lagu leeyahay markaa wuxuu leeyahay xalaalow ma jira e eh. intuu cudurdaarkaas intuu ka dhammaanayo wuu sugi kadibna cumruu xidhani kacbaduu soo dhawaafi kadibna sanadka dambeeyuu soo xajiyaya cumradana waa ti uu ku xalaaloobayay sidaasuu qabaa waa yahay allahuma mustacaan aleyh tqla baabkan buuna kolley khilaafaadku wax kamid aan ku arki doona aan ku sheegi doona haddii ilaahay yiraa aynu soconay baabu maajaa wuxuu kamid buu baab yahay fii man uxsira bikayri cadawin waka cadow la-aan qofkii la qabto bal ka warramay ee wax kale u qabto waxadathanii yaxya can malik can ibni shihaab zuhriyi can saalim bn cabdillaahi bni cumar عن أبيه عن عبد الله بن عمر أبيه عبد الله بن عمر بكوري أنه قال وحول المحصر وقفك الوقفة بمرض حنون لا يحل محلاله حتى يطوف البيت حتى يطوف بالبيت كعبد الله وكسوريه وبين الصفا والمروة صفية مروين تولى حيسان وكسوريه فإذا طرق مرخي لو دبقريه إلى لبس الشيء الشيء إنه حطه ومن الثياب درك كمذا التي دركاس لا بد له لغا مارمان لا بد لغا مارمان أي تاي له يسغى منها حقيده una ka maarmin karin aw idawaayo ama dawo sanaca daalika arrinkaa uu samaynayaa waftadaa fidyuna bixinayaa yacni mas'aladu waxaa weeye qofkii haddii uu markaa xanuun iyo xilnimada lagu qabto wuu sugayaa intuu ka yar bogsanayo markuu bogsado kadib baa wuxuu samaynayaa ayuu kacbadii kusoo wareegayaa markaas cumro intuu xidho markaa haddii ka waran uu u baahdo dharkii xaaraamta ka ahaa inuu xidho muxaramaatulxaj waxyaalaha xaaraamta ka ahaa haddii uu xidho bal ka waran iyada fidyu bixinayaa markaas haddii dawo masalan uu ka maarmi waayo dawadaana cadar iyo waxay leedahayna uu kana maarmi waayo wuu qaadanayaa laakiin fidyu bixinaya oo ilaaba wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaam ila aakhir alaaya waaye وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغ وحسوغاري عن عائشة وحكسوغاري زوج النبي النبي حاسكي صلى الله عليه وسلم annaha kaanadaha taquulu tii tidhahda almuxrimu qofka muxrimka laa yuxiluhu ma xalaaleeyo oo ma xalaaloobo qofka muxrimkii laa yuxiluhu waxba waxuma xalaaleeyo ila albeytu kacbada inuu kusoo dhawaafo mooyaane kacbada markuu kusoo dhawaafo ayuu xalaalow helayaaye ma xalaaloobayo markaa sidaasay qabtaa markaa waana aahaarta uu daliishanayo imaamu maalik raximah llahu tacaala waxadaanii can malik can ayub bin abi tamiimata asikhtiyaani واي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة من هي البصرة كمينة منك وحيدها مرقص وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أيوب شيخي سوهيان وذلك وحليه عن رجل من أهل البصر ويقول سمها وشيخي سنك رجل كوشيغيا وشيخي سيئو عبد الله منك لو يقان أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي سوما قرنيسين ولذلك معلم رباني وها sida xamaad bnu zayd ay ka wariyeen can ayuub can abi kilaabata riwaayaadka barhkood kaana kaana ahaa qadiima mid hore qadiima ayuu ahaa markaas qaala wuxuu yihi marka annahu qaala wuxuu ihi sheekha reer basraade qadiimkaa kharastu ilaa makata makaanu baxay xataa idaa kharastu ilaa makata makaanu baxay maana cumro ahaan xataa idaa kuntu markaan ahaa bibacdi dariiqi waddada barhkeed yaa ku sinan waxaa la jabiyey fakidii bowladeyda bowladii baa markaasi jabtay riwaayaadka barkood waxay ziyaadiyeen waqactu can raaxilatii hashaydii baan ka dhacayba marka bowlada inay jabto sababkaasaa keenay fa arsaltu ilaa makata makaan diray wa bihaa makana macnaa farniin baan u dirsaday wa bihaa makana waxaa ku sugnaa cabdullaahi bnu cabaas wa cabdullaahi bni cumar wannaasu iyo dadkii falam yurakhis lii ima fasixin aniga axadun qofna أنا حل إنا حلالوبه فأقمت على ذلك أنا على ذلك الماء بيها سأنكد لقاذي وميل عيل بيلين سبعة أشهر تضابلوب حتى أحللت لان كسو حلالو بعمرة عمره toddoba iblood markay dhammaadeen caafaad yaan tagay kacbadiyo xajuu tagay saudi biliis way dhamaaday soo maaha ayaan cumro soo xidhay kadibna xajkii sidii ku tagay buu leeyahay sidii baan ku xalaaloobay waayahay allahuma mustacaan calayhi <clears throat> malaynu ka socono waxadaanii can malik can ibni shihaab zuhriy can salim cabd llahi bni cumar can cabdillahi bni cumar annahu qaala wuxuu yihi man xubiso qofkii la qabto duuna albeyti kacbada sukadeeda bimaradin xanuun fa inahu laa yaxilu maxalaaloobaya xataa yatuufa bilbeyti kacbada laa kusoo wareego wa bayna asafaa walmarwati safiya marweynta udhexaysana kusoo wareego iyadana allahu asalaamu aleykum halkan fiiri xataa yatuufa bilbeyti wa he safiya marwa inta udhaxaysa dawaaf lama yidhaaho sacyi weeyaan soo maaha laakiin waxay u yaqaana min ilaaqi dawaafi cala sacyi bay yidhaahaan dawaafkii waxaa lagu idlaaqay oo magac looga dhigay sacyiga gebigiisii waayahay marka taasina waa nusuusta aad bay ugu badan tahay bal nusuustaas sida haalibka aqlabka waxay ka cabiraan sacyiga bayna asafa walmarwa dawaaf ay ka cabiraan riwaayaadka barkood xataa waxay odhanayaan markaas waxaa weeye nusuusta barhkood ilaa dawaafa bayna asafa walmarwa wal marwa hima tawaafin uu orday oo socday sooma sacyi weeyaan taas اللهم صل عليه وسلم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانساري عن سليمان بن يسار عن سعيد بن خزابه حزابه واي سعيد بن حز أن س... آه... آه. أن سعيد بن حزابة المخزومي آه ما ال... سعيد بن خزابة بن حزابة تدري محمد يا محزابة مش خزابة خوضة xusaaba soo xa ma sax weeyaan saasoo sax waayahana saciid waxaa la yidhahaa marka ana saciid binu xusaama waa saciid binu xusaama binu saciid binu wahbi binu camr binu caaid binu cimraan binu maqsuum baa la yidhaha almaqsuumi marka waa sidaa waa saciid binu xusaamata binu saciid binu wahbi binu camr binu caaid binu cimraan binu maxay allahuma sal alay slam binu mukhrim almaqsuumi وتابع جليل اه كتب الرجال لكن كما بدنه وايه انقص عنه شيخاس وحو marka surica uu ka surica hashiisii buu ka dhacay bibacdi طريق مكة maka markaas iyada de wixii inuu dhac wuu dhacay baa la yidhi soo maaha he inuu gaadiid ka dhac waa la iska garanayaa soo maaha gaadiidkaasina gaari ma ahayn ee muxuu ahaa dee gaari ma jirin layn mootar ma jirin maxay ahayd marka bajaastan inay baasay afarta sanax ma jirin iyadana maxaa jira marka hee faras awr iyo faras iyo baa soo ma hee faras iyo awr inayd waa la iska fahmaya marka walidaalika waa la iska jiray lama sheegin waa tii lafteedii waxaa soo ma yiclamu jaa'izun kama waayaha allahuma mustacaan uu ka dhacay bibacdi dariiqi makata maka wadooyinkeeda barkeed wahuwa muxrimun isagoo muxrima الإمام أبو وليد الباجي رحمه الله تعالى كتاب كسال المنتقى إلى وحليه ليس فيه ما يدل على أن إحرامه كان بحج وعمرة حديث كان كما سقنا بليه إنه عمره حدنا إنه حج حرنا كما سقنا بليه لكن مفتيالك بركض وحي شيئين بيلي مرقى سحويا إنه حج مرقى حدنا بيشيئين حج إنه محاوي صاحبي يي شيئين بيلي المرقى مرقى وحوين وهو محرم فسأله وحويدي من يلي ضدك وحاوي كسوحي man man yali calmayanraahe biyaha marka ama ceelkaa biyahale markaa joogay ee maamulayay ayuu markaa soo weydiiyey alladii kaana calayhi alladii ceelkaa biyahale oo kaana uu ku sugnaa calayhi dushiisa uu ku sugnaa fawajada wuxuu helay cabdallaahi binu cumar buu helay wa cabdallaahi binu zubayr wa marwan binulxakam fadakara lahum wuu sheegay alladii kii carada lahum carada usoo banbaxay lahu isaga فكلهم دمانتود امره وحو امري ان يتداوى انه اسكو دويو بما شيء لا بد لغا مارمان او الله يسغا بما شيء لا بد له منه شيء شيء كم مارمين ee laga maarmaanka u ah inuu isku daweeyo wayaftadiya fidyana u bixiyo dhammaantood sidaas u fadwadeen فإذا صح مرقو عافمادنا اعتمر عمره حج isagu tagay Soomaa ninku waa dawiga qaadanayay waayahay ictamada wuu soo cumraysan weli sheekhu wuxuuna daba wadaa uu adille iyo aathaar u raadinayaa mas'aladii ahayd tafsiilka uu kala saarayey qofkii haddii cadow uu qabto wuu xalaaloobay qadana laguma leh qisaduuna u daliishaday sulxulxudaybiya soo maaha iyo haddii uu xanuun qabta iyo wixii lamid oon cadow ahayn laakiin inuu markaa una xalaaloobayn ilaa markuu caafimaado uu soo cumrayso xajka dawaaf uu soo sameeyo mas'aladaas yuu weli aahaarteedii wadaa sheekhu fa idaa saxa markuu caafimaado ictamara wuu cumraysan faxalla wuu ka xalaaloobayaa markaa min ixraamihi xarmashadiisu ka xalaaloobayaa faxalla wuu ka xalaaloobayaa min ixraamihi xarmashadiisa allahuma mustacaan aleyh tuqlan xarmashadiisu ka xalaaloobayaa waa cinda alaimati talaata hadda la hayso abu xaniifa mooyaane waa yahay uma calayhi xajun qaabilin sanadka soo socdanna xaj baa a dushiisa wayuhdii wuu hadyo bixin mastaysara wuxuu u fuudaado min alhadyi hadyaa qaala maalik wuxuu yihi raximahu llahu tacaala laakiin a'immada saddexdii sidaasay qabaan xanafiyada mooyaane a'immada saddexdaa laftooda hadyadan waajib ma arkaan sunnay u arkaan saxiix waxay leeyihiin maxmuulun cala nadbi sunna lagu xambaarayaa bay leeyihiin ama xanafiyadu iyagu ma waxa weeye baabkan ma aaminsano qaala malik wuxuu uhi calaa haada وعلى هذا وعلى ذلك مياه وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذلك لبدا نسخه وجنا وعلى ها ذلك امر قال سو شيغ انغو كدولينا ما وعلى ذلك الامر شيء ارن كان كسو شيكينو امركو اهاده عندنا التيده ama wa calaa haadaa qowlkaan soo sheegay buu ahaada alamru amarku cindanaa agteeda haddaan reer madiina nahay horta ijmaaca reer madiina sideedaba maxuja mise ma aha waa adilla mukhtalafu calayha waana xujo sida raajixa ah haddii shuruud laga hela bay yidhaahaan sida imaamu shanqiidi oo kale uu rajaxay raximahu llahu tacaala waxaana weeyaan mudakirada almudakira fi usul fiqihi meelaha la midka ah waxa shardiga koobaad in ijmaaca waxa ay ku ijmaacayaan wax ijtihaad iyo ra'yi una ka suurtagali waa inuu yahay laa majaala fi ra'yi waa kaan sulfiqigaan ku marnay marka waxaa weeyaan waa wax aan majaal marka ku lahayn markaas waxaa weeye ijtihaadka kow laba ijmaacaasi waa inuu ijmaacu saxaabati wataabiciin waa inuu yahay labadaa haddii la helo waxaa weeyaan baciid maaha inuu daliilyahay aan soconno fii man qofka anoon hadda jisminayn في من أحصل قفك لقبته بغير عدو عدو لأنتي وقد أمره معنى السيدة سنة مسنة قفك عدو أنقبا إن أن حلالو بين إلى عمره حطه حجكنا كعبدنا وكسر ضوافه هذه مرقى سنة كسوس عمل وسوى حجيه وقد أمر عمر وخطاب وأمري أبا أيوب الأنساري وأمري واحد كبار الصحابة ما عيسى فتقاني أبا أيوب الأنساري ايه خالد بن زيد والإله صحيح خالد بن زيد وياه واضح يساعي خالد بن زيد البدري وايه هو حبار بن الأسود منك لو يقانه حبار بن الأسود وحبار بن الأسود بن مطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي والإله جعلانه كو إسلامي فتح مركي لفتك مكة مركي لفتك كدب فتح مكة كدب أيو جعلانه كو إسلامي وحسن إسلامه ninka loo yaqaanaan ka hadlaya habaar bn aswad waay xiina faatuhum alxaju labadaa wadaad markuu xajkii ka tegey waatayaa ay tageen yooma naxri maalinkii tobnaad hee xajkii baa ka tegey waa wuxuuga waxbaa daayay cudurdaar iyo wax maalinkii tobnaad bay kacbadii yimaadeen maalinka tobnaad xaj baa jooga ila alxaju carafa nabi sal slam iyo waquufkii carafa wuu dhaafay waxyaala badan sacyi bayna safaa wuu dhaafay wax badan baa dhaafay soo maaha marka waxa weeye kusoo hagaageen maalinkii tobnaad wuxuu amray markaa an yaxila bicumratin cumro inay ku xalaaloobaan intay hadda cumro soo xidhaan inay sidaa ku xalaaloobaan buu amray an yaxila bicumratin cumro inay ku xalaaloobaan allahu mustacaan caleyh tuqnaa uma yadicaa iska noqdaan xalaalan iyo waa xalaala uma yaxujaani ay xajiyaan caaman markaa qaabilan sanadka soo socda wayuhdiyaani ay markaas waxaa weeye hadiyo bixiyaan faman lam yajid qofkan helna fa siyaamu halaaata ayaamin saddex maalmood inuu ku soomay fi lxaji xajka wa sabcati toddoban idaa rajaca ilaa ahlihi reerkiisii markuu noqdo tilka casharatun kaamila so saas ma aha waa ka waa toban markaas wey tilka casharatun kaamila arsidaa ma tahay mise maaha waay allahuma ustacaan caleyhi tuklan wa qaala maalik wuxuu yihi wa kullu man qof dhammaantii xubisa la qabtay can lxaji xajkii laga daahiyey bacda maa yuxrimu intuu xidhay kadib imaa bimaradin xanuun aw bigayrihi ama ayrkii xanuun ayrkii markaas aw bikhadain gaf min alcadadi tirada oo tirada maalmaha uu tirsanayuu ku gafay markaasuu maanta islahaa waa maalinkii sideedaada bisha dilxija mana ahay maanta waa sagaal heberina waaba tobanba tobankiibu kusoo hagaagu sagaalka moodayo carafo ka gaadhis lahaa marka tiradiibaa ayaa waxooga ku gafay aw bicada aw bikhadain gaf waxa weeyaa min alcadadi gefka tirada xaggeeda ka ahaatay aw khafiya calayhi alhilaalu bishiibaa ka qarsoontayba aw khafiya calayhi alhilaalu bishiibaa ka qarsoontay waayahay qofkii wayba ka qarsoontay bishii uu garan waayey fa huwa muxsaru waa qof la qabto xajkii laga daahiyey calayhi dushiisana waxaa ah maa calal muxsari qofka la qabto ee dushiisa xajka laga qabto waxa dushiisa oo wixii hadye ah ayuu bixinayaa markaas alimaam ninkii la odhan jiray ciisidiin ibnu cabdisalaam markuu suuraynayay mas'aladan wuxuu yidhi waxa weeyaan inay bisha awalkeedii bay ogaadeen kadibna way sahwiyeen maalinkii sideedaad bay istaageen uma caddaanin buu yidhi ilaa maalinkii tobnaad dabadeed mooyaane bimacnaa masaladan sheegay masale ka dugan weeyaan inagu tilo aan sheegnay soo maaha masaladu waxaa weeya maalinkii sideedaad bay maalinkii sagaalaad moodayeen carafo sideedaba maalinkee la istaagaa maalinka sideed soo maaha he <laughs> maalinka sagaalaad <laughs> saxiix waa la hayaa haddaba maalinkii sagaalaad iyagoo ummadii maalinkii sideedaad ee bankii carafa iska tegeen bankii carafa maalinkii sideedaad markay tegeen ayay maalinkii tobnaadna waxaa weye buurihii bay ba <laughs> maalinkii sagaalaad bay buurihii tuurteen maalinkii tobnaad ay moodayeen kadib maalinkii tobnaad dabadeed baa loo sheegay tiradii loo caddeeyey khadaasaa ku dhacay qofkaasi xajkii waa laga daahiyey cudurdaar buuna leeyahay laakiin cumru ku xalaaloobayaa sanadka dambana ha soo xajiya buu leeyahay saxiix ma garateen marka waa muxsar qofkaasi oo qofkii muxsarka ee xajka laga qabtay xukunkiisi uu yeelanayaa cinda almaalikiyati laakiin farqibaa u dhexeeyo farqa udhexeeya waynu sheegnay dee ii sheega farqa udhexeeya فرق و يوقفك قفكه عدو لوو قبطيو قفكه اعدادنا لوو قبطو ما شرنا ليا ما انتو طوما كسو شيكيني هي صح ها آه. آه. ها صح صح هل كانوا كحلالوبيا آه. ها وكا مرخاد التم وإن ليها ربا شيخه فهو محصر عليه ما على المحصر وإن ليها مطلقا معها qofkii muxsarka cadowga lagu qabtay qado laguma lahay soo maha laakiin halkaas ku xalaaloobayo soo maaha kan laakiin waxaa weeyaan waxaa lagu leeyahay qade isla markaana waxaa weeyaan kuma xalaaloobaya halkaa ilaa cumro u soo xidha mooyaane farqigaasa cinda almaalikiyata udhexeeya amaa cinda aljumhuuri farquma dhexeeyo saxiix intaasaan qaala yaxyaa wuxuu yidhi su-ila maaliku maalik baa la weydiiyey aman qof ahal la xidhay oo min ahli makata ahal la xidhay wuxuu xidha waa la iska dhaafay soo ma garanaysa waayahay ahal la xidhay oo min ahli makata reer makaad ka mid a ah, bilxaji xaj buu xidha waa la sheegay may cafan uma asaabahu markaasuu asiibay kasrun jabitaan baa asiibay lug buu ka jabay aw badnun calool munkhariqun ma dhigaya mise mutaxariqun ya mutaxariq ma waa waayahay mutaxariqna way dhigaan laakiin nusakha barhkoodu way sheegaan labadaba laakiin haddaad tia mutaxariqun waa caloo shubmaysa gubanaysa maaha wadaadbaa wadaad baa meesha marayo wixii aw amase badnun calool mutaxariqun oo gubanaysa gaajo la gubanaysa u kuleeyahay qiyaas ma qiyaas xunayn kulley oo qiyaasa laakiin macno saxa umuunahay u iska qiyaasa kulley waayo maskaxdiisu ka keenay ma sax maaha saas macnaa ow batnum calool mutaxariqun oo markaas waxaa weeyaan shubmaysa aw munkhariqun ama shubmaysa labada nusqo midkaad ku macnaysa labada lafdiba waayahay aw imra'atun islaan tadluqu oo foolanaysa ha fool baa haysa tadlaqu oo foolanaysa qaala wuxuu yidhi he islaanta iyadoon xajkiiba gaarinba islaanta wayba foolanaysaaba waayahay qofkiina marka waxa weeyaan calool baa ku dhacay markaas wadaada waxa dhacday waxay sameeyeen moogtahay waxa weeyaan waxay dhigan jireen markaas waxaa weeyaan dee waxay kamid ahaa hay-atu kibaar culamaa bay qaarkood kamid ahaayeen baa la yidhaha waxa weeyaan markaa waxa dhacday way israaceen waxa weeyaan xajka markaa jaamacaddu waxay bixinaysa marka maalinkiiba waxa sanadkiiba xajka ardayda qaybey ka bixinaysa markaa xajka marka culimo dhiganaysay baa israacay oo markaas waxa weeyaan eh, maalinkaa markaas waxa weeyaan bay cuneen wax markaas kadibna markaas waxa weeyaan way markaa aduu calool shuban iyo waxbaa ku dhacay markaas shuban baa ku dhacay markaas oo <laughs> way xamili waayeen markaa waxa la socday marka ninka loo yaqaano cabdiraxmaan alcashwaami cashwaami mataqanin ninkan ajrooyiga sharxa weeyaan ashwaami laftiisa la socday markaas markaasaa waxa weeyaan waana nin shaacir ah oo dee gabayaaya buu ahaa markaasaa wuxuu ihi yaa ayuha yaa eh, saaiqa alutubisi qifhaa hunaa faina aljamaacata yarjuuna minka rifaaqa war ninkan baska wadayo tubiiska baska wadayan baska wadow jooji halka istaagu yidhi <laughs> waayahay waxay ka rabaan buu yidhi jamaacadu inaad dhim u dhimrisee baskiina aad baad u wadaaye jooji buu yihi markaas adugu iska halmaamee markaa gabay kolley qoran ma aha laakiin bacdu waxaa weeyaan mucaasiriin baa sheega wuxuu yihi markaas waxaa weeyaan fatamalmal alrakbu ayna alkhala jamci markaas waxaa weeyaan waxay ku ku hadaaqeen macnaha suuliga aw suuliga aw suuliga فتململ الركب اين الخلع اظن هذا الذي على صورها مرخص halkaas sii waday markaa markaa waxay dhahay aw suuliga markaas فيضعون في الطرقات فيضعون الغام في الطرقات فيضعون أصحاب العمام واللحى أبو مرخص حويا فترى أصحاب العمام واللحى ضدك قرك يعملها صحيحك يضعون الغمام يضع يضعون الغمام في الطريق ساسو كلي يوم مرخص حويا دي حويا دولك ولا فريسان iyo wada daadinaya marka shuban adu gabay noocaas marka marka waa laga yaabaa qofkii inay hawshaas ku dhacdo dhaqaaqi waayo waa laga yaabaa ee wuxuu yidhi markaas waxaan weeyaan qofkii hadday saas ku dhacda ka waran qaale wuxuu yidhi man asaabahu qofku asiiba kaasi oo minhum yaa ka mid a fa huwa muxsarun waa qof la qabtay buu yidhi yakuunu caleyhi dushiisa waxaa milu maa calaa ahliahl mithlu calaa maa ahli al-aafaaqi dadka jihooyinka kale ka yimid ee la qabtay ee loo diiday markaas unbaa dushoodaa markaas yacni ninkan waa reer makaa soo maaha hawshanaa ku dhacday xaramkiina waa laga qabto dee dawaafkii uma suurta gelayaan sida jihooyinka kale dadka ka yimid iyo wadamada kale dadka ka yimid bay la xukum yihiinoo muxsariin weeyaan iyaga laftoodu intaasuu ka wadaa sheekhu idaa hum iyaga uxsiruu markii la qabsoo qaala maalik wuxuu yidhi fii rajul rajulnin ninkoo qadima soo galay ree laakiin dadkaa kale ma lamid baa ah, waa masale khilaafiya kolley masalada waa la isku hayaa imaam malig waa sida uu qabo laakiin waa lagu khilaafsan yahay kolley culamada qaar kamid ah baa ku khilaafsan markaa mas'alada iyada allahu mustacaan aleyna walo waynu iskaga soconayna wuxuu yihi markaas waxaa weeya qaala malig wuxuu yihi fii rajulnin qadima soo galay muctamiran isagoo cumraysay fii ashhur alxaji bilii xajka xataa idaa qadaa markuu dhammaystay cumrata cumradiisii ahalla bilxaji xajuu xidhay min makata maka uu ka xidhay uma kusila la jebiyey oo asaabahu amrun amar waa siibay laa yaqdiru una awoodeyn calaa an yaxdura inuu soo xaadiro maca annaas dadka macooga almawqifa carafa inuu istaago qaala maalig wuxuu yihi araa waxaan u arkayaa an yuqiima inuu istaago inuu nagaado an yuqiima inuu nagaadaan arkayaayo macnaa xajkii uu xidhnaa khulafadii baa iska shudin mafcilaan sooma waaye taas kafto waa cajiib marka araa waxaan u arkaya an yuqiima inuu ku nagaado ixraamkiisa iyo ixraam xajkiisaas xataa idaa baraca markuu bogsadana kharaja uu baxo ilal banaanka uu baxo uma yarjicu uu soo noqdo ilaa makata maka uu kusoo noqdo fayaduufu bilbeyti kacbada uu kusoo wareego wayascaa u ordo bayna asafaa walmarwati safiya marweynta udhexaysa uma yaxilu uu xalaaloobo uma caleyhi dushiisa waa xajun qaabilin sanadka soo socda inuu soo xajiyo iyo walhadyu hadyaba قال مالك wuxuu yihi fii man qofka ahalla bilxaji xaj soo xidha bimakata makana ka soo xidha uma daafa bilbeyti kacbada kusoo wareega wasacaa bayna asafaa walmarwati safiya marwe inta udhaxaysana orda uma marada xanuunsadaa intaa kadib uu xanuunsaday waayahay falam yastadic aan awoodin an yaxdura inuu xaadiro maca naasi dadka uma cooga fi lmawqifi carafa inuu xaadiro macnaa wuu sameeyey saay been safaan uu sameey been safaan marwata uu sameey laakiin waxa uu dhiman maalinkii saqalaad inuu carafo tagu kar waayo awoodi kar waayo an yahdura ma'a an ila al-mawqifa qala malik wuxuu kaas ila al-hajj hajku markuu ka tago fa in hadu awoodo hajku uu tagayba mar hadu carafo awoodi kar waayo bas uu tagay hajkiisa qolkaas ku tagayba muxuu sameey marka laakiin fa in hadu awoodo kharaja uu baxaya al-hilli banaanku baxaya fa bi umratin umrah ayuu markaas waxa weeye fadakhala wuxuu markaas waxa weeyaan ku gelayaa bicumratin cumra fadaafa bilbeyti wuxuu kusoo wareegayaa kacbada wasaca wuu ordayaa bayna asafa walmarwati safiya marwe inta udhaxaysana wuu ordayaa ha liana dawaaf alawali haddaba laba dawaafa meesha jire kii hore iyo kan eh waa maxay markaas xaggee la kala geyn liana dawaaf alawal dawaafkii hore lam yakun ma ahayn nawaahu kiu niyooday licumrati cumro dawaafkii hore cumro umuna niyooday xaj buu niyooday soo ma حج ونيود سوما حج كي سوك تقدي يعني وحو ليه هداد ليدهي عمره مرقو صو عمريسن محو قباهن يهي سوك الطوافي بك بدي بهداد تراضو هي الطواف كحج بأنيود حج كي نو تقو بابعي سوماها waayo الحكم يدور مع علة وجودا وعدما حضنا مركا عمرضا الطواف في أبا هانتها يبليه فلذلك سلا درتدي يعملوا بهذا أرنقاسك عمل فليا وعليه حج قابل سنة صوص عين حجياك واجبة والهدي هديك واجبة فإن كان haddii uu yahay markaas waayo fain kaana hadduu yahay allahuma mustacaan alay tula fain kaana min gayri ahli makata ree makaan hadduuna kamid ahayn oo cid kale uu yahay midda kale mas'aladan qofkan wuquufka carafo uu ka tegay sanadka soo socda inuu soo qaldeynayo aimada kale way isku waafaqsan yihiin xanafiyada mooyaane saxiix saa lahayso waayahay fa asaabahu maradun xanuun baa ku dhacay marka qofkii xanuunkaasoo xaala kala dhex galay baynu isagoo bayn alxaji xajkii fadaafi lbeyt kacbadii uu kusoo wareegay wasaca bayna asafa walmarwati safiya marweyntii udhexaysana uu kusoo wareegay xalla bicumratin cumruu ku xalaaloobayaa wadaafa bilbeyti kacbadana uu kusoo wareegaya dawaafan dawaaf aakhira oo kale wasaca bayna asafa walmarwati lianna dawaafahu lwal wasacyahu iyo dawaafkiisii wareegay sacyigiisii hore inamaa kaana wuxuu ahaa nawaahu kiinuyooda lixaji xaj wa caleyhi xaju qaabin walhadyu baabu maa jaa wixii ku inbuu baab yahay fii binaa kacbati kacbada dhiskeeda hee kacbada dhiskeedii wuxuu ku inbuu baab yahay kacbada toddoba jeer baa horta la dhisay asalkeedaba ilaa alaan isku soo duduubo hadda ilaa saacadda aan taagana ilaa waqtigii nebiga toddoba jeer baa la dhisay waaya laakiin iikaadi maya hadalka waan gafey waan gafeeyey waxaan ka wadaa kacbada dhisitaankeeda yaa ugu hor dhisay toddoba qowl baa ku jirtaan ka wadaa toddoba mar baa la dhisay waan ku halmaansanaa kacbada yaa ugu hor dhisay qofkii ugu horreeyey xaramkanba bilaabay man huwa ayuu ahaa hadihi mas'ala khilaafiya qowlka koowaad wuxuu qabaa malaa'igtaaba dhistayba bashar gebigiisuma dhisinba qowlka labaadna wuxuu qabaa maye aadan baa dhise ukaadiya saxiix aadan baa dhise qabaa qowlka saxaad wuxuu qabaa ibraahim baa dhisay calayhi salaam nabillahi ibraahim qowlka afra waxa weeyaan qowlka saxaad wuxuu qowlka afraad wuxuu qabaa qola camaalaqa la dhihi jiray ayaa dhisay qowlka afraad wuxuu qabaa maye reejulhum qoladii ma garanaysaa nabillahi ismaaciil uu ka guursaday soo ma garanaysiin qoladii reerjulhum baa dhistay markaas la yidhaahaan qowlka shaan wuxuu qabaa quraysh baa dhistay qabal islaam bay qabaan oo intay shan tiir shan tiir bay taagtaageen baa la yidhi waagii dabaal dhamaystiraamu laakiin iyagaas ii bilaabaa la yidhi qowlka markaa kale ee lixaad wuxuu toddobaad wuxuu qabaa cabdullaahi bni zubayr baa dhisay eh, qowlka toddobaadna wuxuu qabaa markaas waxay xajaaj baa dhisay marka sidii aan sheegay inay noqon kartaayo aqwaashan hadda toddoba jeer baa lisana noqon karta toddoba qolba ku jirta noqon karta toddoba jeer baa lisaan ka dhigi waxa weeyaan aadan baa ugu hordhisay waxa ku xigay ibraahim baa ku xigay waxa ku xigay qolada camaalaqada la yidhaaho waxa ku xigay reejirhum baa dhisay waxa ku xigay markaa reer qureysheed qabla islaam waxa ku xigay markaa cabdillahi bin zubayr marka ugu dambeysay waxa ku xigay markaas waxaa weeyaan xajaaj toddobadiina noqon kartaa toddobadii mar sabca marqaatin waa hadalkii horma waysa noqon karaysaa markaa dee shiki kuma sugna in dhowr jeer la dhisay laakiin inta jeer la dhisay bidabdi unba wuxuu khilaafay taran yahay saxiix waayahay bal aanu iska socon xaji waxadathani wuxuu dhisay markaas walidaalika waa kii markaas waxaa weeyaane kutubta fiqiga iyo kutubta tasiirka iyo kutubta tafsiirka iyo xadiidku inta way sheegaan walidaalika waxaa lagu gabay baa lagu jimciyaa ilaa toban oran jireen banaa bayta rabbi alcarshi waxa odhan jireen markaas waxaa weeyaan banaa bayta rabbi alcarshi cashrun takhiduhum malaa'ikatu اllahi alkiraami wa aadamu fashiithun faibraahiimun huma camaaliqu qusayun qurayshun qabla haadayni jurhamu abyadaasaa loo qahan jiray jurhamu wacabdulilaahi ibnu zubayri banaa kada بناه حجاج وهذا متم متمم أبيض أصلهم قايزر وعلوك شاعرك وحجيري banaa waxaa dhisay beyta rabbi alcarshi allaha carshiga iskale gurigiisa waxaa dhisay cashrun toban baa dhisay toban qof fakhiduhum qeybtoodu tobankaa waxaa weeye malaa'ikatullaahi ilahay malaa'igtiisa alkiraam wanaagsanay iyo wa aadamu hal baa iskaga soo qaadaysa aadam iyo malaa'igta waaye he aadam malaa'igta ka mid maahe eh laakiin waxaa weye aadam iyo malaa'igta wada dhisan iska dheh fa shiithu shiith baa ku xigay shiith waa nebi fa ibraahiim ibraahim baa ku xigay waa saddex ثم عمالقو عمالقو انت قولي لو رجلي افر قصي قصي ريق قراشد قريش waxa way ka tafirmeen qusay baa ku xigay shan waa waayahay ah shan baa mujid lix quraysh reeq quraasheed qabla hadayn labadan hortoodna quraysh iyo reeh junhumna maya quraysh iyo qusayna waxa ka horeeyay junhum rajulhum toddoba soo maaha wa cabdul ilaahi meekaadi waa waa sideed sagaal wa cabdul ilaahi adoonkii ilaahay ibnu zubayr cabdullahi ibn zubayr ahaana banaa isaguna uu dhisay waa sagaal toban kadaasaas oo kale banaahu waxaa dhisay xajaaj wahaadaa kaasina mutamimo tobanka aan ka gaarsiin kartin qoraal ka gaarsiiye dhaqsada بنا بيت رب العرش عشر فخذهم نقصون بسرعة كقرسي أبيضا بنى بيت رب العرش عشر فخذهم بنى بيت رب العرش فخذهم تجي عنها حيا الله دول هيسين قالن كحا حديسين ملائكة الله الكرام وآدم ملائكة الله الكرام وآدم ملائكة الله الكرام وآدم ملائكة الله الكرام وآدم فشيث فإبراهيم ثم عمالق يا وهي بنى, بي بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم فش وبيت فشيث فإبراهيم ثم عمالق فشيث فإبراهيم ثم عمالق قسي قريش قبل هذين جرهم قسي قريش قبل هذين جرهم قسي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنى كذا وعبد الإله ابن الزبير بنى كذا وعبد الإله ابن الزبير بنى كذا بناه حجاج وهذا متمم بناه حجاج وهذا متمم على صحفتي عن ظهر قلبه هذا حرف هدوه في الساقو تشيمين انقصوا عنه اللهم استعانوا عليه تقنا بناه حجاج وهذا متمم بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم فشيت فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير كذا بناه حجاج وهذا متممه أنسكاس عنه قال رحمه الله تعالى وحدثني مالك عن يحيى بن يقور عن وحدثني وحي ورغمي إمام مالك وحي ورغمي عن يحيى بكوري عفوا وحدثني يحيى راهي وحدثني يحيى وحي ورغمي عن مالك بكورهم أيوة كورغمي عن شهاب الزهري سوحويا عن شهاب الزهري عن أصال بن عبد الله بن عمر سوكما يا سوكما وهي عن عبد الله بن أن عبد الله بن آه أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره ورغمي عبد الله بن عمر waayo nin kale wuxuu dhihi jiray isma la suldaanunaa cabdulxamiidi wamaxaasinu waman da ladii bilxasri yuqawi yaqwi yucadidu waqad xaasa tacmiira libaatini qabiilatin wataariikhuhu baytu fariidin yuxadidu banaa e, e, e, badaa zahwan lidaakhili kacbatin wasuldaanunaa cabdulxamiid almujadadu nin baasaa odhan jirta waaya أنس كاس عنا واقبي يسكبنا قال وحوري حدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن سالم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر بورهم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري ألم ترى ميادوغين أن قومك قومك حين بنوا الكعبة كعبة مرخي لسان اقتصروا إن كسروا قابيين عن قواعد إبراهيم إبراهيم قواعديسي الساسكي هو إبراهيم قال وحيثر فقلت وحاني يا رسول الله رسولك إلهي أفلا ترددها afalaa taruduha miyaa ku celisid calaa qawaacid ibraahiima ibraahim qawaaciddiisii faqaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi lowlaa haddii ayna jiri lahayn he lowlaada mubtada ka daba dhaca khabarkiisa waa la xadfaa waa afarta jeera khabarka in la gooyo waajib ay tahay wabacda lowlaa xadfulka wabacda lowlaa gaaliban xadfulkhabar waayo waa kiin maalisa wabacda lowlaa gaaliban xadfulkhabar وايه اللهم صل عليكم sida qaalibka waxa weey lawlaada khawr mutada ka dhawaca khawrkeeda la xadfaa ma lawlaa hadii ayna jir lahayn lawlaa gartayda hadii weeyaan jir lahayn xaqad keenaysa waa maxay waa khabarkii weeyaan xidisaan qowmika tolka qowmiki tolkaaga hadayna ku cusbayn bil kufri gaalnimada la facaltu waan sameyn laha oo waxaan ka cabsanayaa hadda inay ilaahiin hee waxa weeyaan wallahi markaa oo ninkan hadda wax guriga ilaahay uu duunayaabe diinna uu sheeganaya inay ilaahay ma saxso kale sida darka sheekh islaam tamiya wuxuu idhaahaa shay waxa fiican mararka barkood shay sunnaa inta laga tago maslaxa caama looga tago qaala wuxuu ihi faqaala cabdullahi bni cumar wuxuu ihi lain kaana caayishatu hadday tahay samicad tii ka maqashay haadaa arinkaas min rasulillahi sal slam rasuulka ilaahay maa uraa ma arkay rasuullahi rasulillahi sal slam ka tagay islaama ruknayni labada rukni markaas salaamitaankooga alladiina labadaasoo yaliyaana xijra xajar alaswadka markaas waxaa weeyaan ku xiga xijra may xijru ismaaciilka ku xiga waayahay ilaa ana albeyta kacbada lam yutamam lama dhamaystirin calaa qawaacid ibraahim ibraahim sidaasiisi lama dhamaystirin waxadaanii can malik can hishaam bni curwata can abiihi ana caaishata uma lmuminiina an qaalad waxay tidhi maa ubaali uma abayeelaya asallaytu inaan ku tukada fil xijri markaas waxaa weeya xijru ismaaciilka dhexdiisa markaas am fi lbeyti ama kacbada dhiska inaan ku tukadiyo xijru ismaaciilna kutuwaa isku ka mid oo xijru ismaaciilkaas saaska nabiyllaahi ibraahim buu kamid ahaaye waxaa kasoo kacay reer quraysheed baa kasoo yarkacay وحدثني عن مالك أنه سمع ومغلى ابن شهاب الزهري يقول يسغل سمعت وأن مغلى بعض علمائنا علماء يذبركوا يقولون ليقوله نسخ بركوا وحكسوا سمعت بعض العلماء ومغلى ويه يقول يسغل بعض قاسي ما حجر الحجر ما حجر لما وحويا لغما منع ولغما كوب الحجر حجر اسماعيلك فطاف الناس dadku markaa ay wareegaan min waraa'ihi gadaashiisa ilaa iraadatun wa doonistaanu an yastawciba annaasu dadku inay dhammaystiraan addawaafa dawaafka bilbeyta kacbada ay kusoo wareegaan kullii dhammaantii bimacnaa dadka waxaan loo ogolayn xijru ismaaciilka iyo kacbada inta udhexaysa inay maraan saxiix waayo wuxuu kamid yahay xijrigi laftiisba wuxuu kamid yahay kacbadii buu kamid yahay xaggaada marka waa in laga soo maro marka maa xujira alxijru xijru isfaaciilka dadku inay kusoo ay ku wareegaan ay ku lagama mancin inay markaa sukadiisa ay wareegaan oo fadaafa naasu dadku ay wareegaan min waraa'ihi gadaashiisa dambe ilaa iraadatun doonis mooyaane la doonaya an yastawciba annaasu dadku inay dhammaystiraan adawaafa dawaafka bilbeytka kacbada ay kusoo wareegayaan kulley dhammaantiid horma garateen diintaas ya قال رحمه الله تعالى باب الرمل قعلينتي وباب يا في الطواف طواف القعليه وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أبيه وكوري وجعفر الصادق ها جعفر الصادق ويان وإمدى الشيعاد والشيكتان لكن شقيس وين لحين وجعفر بن محمد بن محمد ولا محمد الباقر بن علي بن الحسين سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل البيت كضبط هذه حقيقة ويان alay wasalam waa ahlubeytka dhabtaadi xaqiiqadii weeyaan waay عن جابر بن كوري بن عبد الله انه قال وحور رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمال سو غعلي شيعيدا من الله meesha ku aragtiin acdala ramal marka uu gucleeyay meel xajari shiicada iyo ahlbeedka maxaa isku keenay shaqo isku malabe shiicadu waa yahuud bay ahlbeedka ahlbeed iyo shiicada maxaa isku keenay shiicadu waa yahuud sideedaba abdullah ibn sabar yahuudi baa sameeyay gabigooga waa dhashay waa dhashii yahuuda yahuud baa samaysatay nimankan aan socono ramal meel xajari uu gucleeyay marka xajar aswadka laga bilaabo xataa intaha ileyh ilaa kusoo dhamaaday fiiri kacbadii markay sidaa tahay xajarasud halkaasu kaga jira halkaasu kaga jira markaa kacbadii markay sidaa tahay dhinacaas kaga jiraa sidaasuu soo wareegaya u soo wadaya u soo wadaya halkaa markuu soo gaaro ayuu guculaynta daynayaa haddana u bilaabaya sidaas weeyaan bal ka soco hadda xaaji markaas waxaa weeyaan xadiidka muslim baa soo saaray qaala maalik wuxu uri wadalikaas alamru waa amarku siduu yahay cindana agtayada wadalika alamru wadalika alamru amarkaasi lam yazal kama zuulin عليه دشيس أهل العلم أهل العلم وكمين يزول من بلدنا وطن هيغن جوغي وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كانوا حيرمون كي كقعلي من الحجر الأسود لقد الله إلى الحجر الأسود حجر الأسود كون لقصوا قارو ثلاثة أشوار صدح طواف وأرض جري ويمشي أربعة أضواف أفضل مرقى سحاويا أفضل طواف عاير بوس عنجري لكن فإذا قبصه أرض كاسي رقوا خاص فيها الدمر كي يقوم بقعلينيان صحيح يقو خاص فيها رقوا خاص فيها islaanta hada iska socoto waxadathanii can malik can hishaam bni curwata can abihi ana abaahu abihi kaana waxaa idaa daafa bilbeyti kacbada markuu kusoo wareego yascaa alashwaaq halaathata saddexda dawaafo ordi jiray yaquul wuxuu odhan jiray allahuma laa ilaaha ilaa anta waanta tuxyi bacda maa amadta waa shicir weeyaan macnaha asxaabta saxaabada iska odhan jiray اللهم الله يو لا اله الا حول وعظم الا انت هذه مويان انت الفت اول في الاطلاق شعر قدرتي ugu darayaan wa anta adiguna tuhyi wa nooleysa bacda ma amatta inta disha kadib amatta waxa loo yahay aliftu wal fi itlaq weeyaan allah allahumma la ilaha illa anta wa wa anta tuhyi ba'da ma amatta اللهم استعان عليه تنام كسع يخفض ولبات هوس ودغ جيري صوته codkiisa bidalika الناس وحدثني عن مالك عن شام عروه عن أبيها بن عروة بن الزبير أنه رأى وحوارك عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة عمره سوى صوحة من التنعيم ماشى التنعيم سوى كصوحة مرخاص قال وحوري ثم رغيت وأمرت يسعى سوى أرضي حول البيت كعبة هيره الأشواط الثلاثة تصدح ضوافة وغرغية وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا إذا أحرم مرخو كحدا من مكة مكة لم يطف بالبيت كعبة كمون سوى ريجرم ولا بين الصفا والمروة safiya marwe inta udhaxaysana kuuna soo wareegi jirin xataa yarjica min mina mina ilaa kasoo noqdo wa kaana waxaa laa yarmalu kaan guclaynin idaa daafa markuu dawaafayo xowlbeyt kacbada heedhayda idaa axrama min makata maka markuu ka xidho yani wuxuu arkayay cabdullaahi bni cumar dawaafka bayna safa kacbada iyo iyo sacyiga bayna safa walmarwati in markaas waxaa weeyaan muuna dawaafayn ilaa maalinka tobnaad mooyaane waxaa suuragal in laga wada dawaaf ruknigii oo maxay ah dawaafkii markaas waxaa weeye maalinka tobnaad ee dawaaf lifaabaha loo yaqaanay dawaafka inuu ka wadaa laga yaabaa taa waa suuragal bayna safaa walmarwatina muuna ordi jirin maalinkaa ka hor haddii uu maka ka xidhuna meel kale ka xidha miyaa iyada markaa orodka muuna samayn jirin wuxuu u arkayay markaas orodkani inuu khaas u yahay dadka meel kale ka yimid eena imankaa waxbayna guclaynayn ayaa marka khaas u sidaasuu arkay marka laakiin shaaficiyadu laba qowl bay masalada ku leeyihiin asaxuha qowlka ugu saxiixsan waxaa weeyaan ramliga iyo orodka waxaa la samaynayaa dawaaf uu ka dambeeyo sacyi dawaaf uu sacyi ka dambeeya ayaa la ordi bay leeyihiin sidaasay sheegaan markaa وايه اللهم استعانوا عليه تقلان باب است... باب الاستلام الى السلام باب في الطواف الطواف كدحديث حجر الاسود كنا السلام وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وحسوق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه طواف كيس مرخو دميس بالبيت كعبها وركع ركعتين لو ركعوا طواف طواف كانوا تكذو وارادوا دون أن يخرج إلى الصفاء والمروة صفين مروين وبحوه استلم الركن الأسود حجر الأسود كسلام جره قبل أن يخرج ينتون بحنكر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال وحوري ومرص الحديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حكيري كيف صنعت السيابات سميسي يا أبا محمد وكيديسا في السلام الركني ركني سلامتان في حجر الأسود كان فقال عبد الرحمن وحوري استلمت وان سلامي وتركت وان كتري معنا كل كان دوننا وان سلاما مر كان دوننا وان اسكا دايا اسمه واجبيو فقال له رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم الصبت ورصيبته وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن أباه كان وحيدا طافا بالبيت كعبة مركو كسو ودقى يستلم الأركان كلها أركانته والسلام الجريو حجر الأسود كيو ركن اليماني قبا والسلام الجري وكان وحوها لا يدع كان كتغن اليمانية ركن اليماني كانوا السلام كمونة تجدرم إلا أن يغلب عليه إن لقى غالب نقضى موياني حدي لقى غالب نقضى لكن ضفك عريريان iyada markaa waxba iskumuna daarin jirin wallahu aclam halkaa nugu joogo